بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات وحلقة سدحات وفرقي سدحات muxaadaradii ku saabsanayd fikirka khawaarijta iyo sifaadkooda iyo kooxaha hadda jooga <clears throat> ee ku ta'auray ama afkaartooda wax ka mida ku saamoobay waxaan ku tala gashanayn inay caawa insha allahu tacaala noo dhammaanayso <clears throat> laakiin waxaad moodaa inay u baahan tahay inaan habeen dambana insha allahu tacaala ku darno oo xalaqada afraad aan ku gebagabeyno isku dayno insha allahu tacaala waxaa inoo dambeeyey oon gudagallay bacdamaa markii hore aan ka soo hadallay taariikhda iyo xilliga iyo siday khawaariji ku timid kadibna aan ka hadalnay aan gudagalay mabaadi'dooda iyo afkaartooda iyo usuushooda wax ka mida ah inaan tilmaano sifaadkooda baan iyadana tilmaami doonaa waxaan xalay marka soo sheegnay laba arrimood oo muhim ah arrinta koowaad oo mabda-ooda asaasiga ah inay dadka muslimiinta ku gaalaysiiyaan waxaan gaalnimo keenaynin ama aan gaalnimoba ahayn sharciga miisaankiisa marka la saaro taasoo noqon karta dunuubta waaweyn aan gaalnimo gaadhsiisnayn waa sida jumhuurtoodu qabto iskumay waafaqsana baan nidhi ama noqon karaysa shay iska bannaan inay dad ku gaalaysiiyaan miisaanka shareecada ku bannaan ama noqon karaysa shay waajibaba shareecada waajib ku ah inay dadka ku gaalaysiiyaan ama noqon karta shay mustaxaboo sunna inay dad ku gaalaysiiyaan ama inay ku gaalaysiiyaan shay eh, masaa'il ijtihaadiya ah oo culimmada ku kala aragti baddelan yihiin ijtihaadkeeduna uu saa'iq yahay intay ka gudbaan takhti'ada oy ka gudbaan tafsiiqa iyo tabdiica inay uga gudbaan takfiirka ay gaalaysiiyaan waxaa kaloo soo marnay oo qodobka labaad ahaa usuushoodana ka mid ah madaxda muslimiinta iyo dowladahooda waxay ku kaceen jawr iyo dulmi bay ku kaceen weli welise aan diinta ka bixinoo jawrkooduusan diinta ka saarin in ay ku kacaan oy ku baxaan oy la dagaalamaan oo ay e, qasaan oy bannaystaan inay dumiyaan oo burburiyaan isla qodobka waxaan doonayaa inaan ishaaro oo wax yar ka dabageeyo masalada ah alkhuruuj calaa aimati ljawr waxay ahayd mas'alo khilaaf qadiima ka jiray cinda salaf oo kacdoommadii dhacay xilligaa hore rag culimaa ah baa ku jiray oo qaar ka mida ka qayb qaatay kuwii aimatl lagula dagaalamaya ama lagu kacsanaa halkaa marka waxay ahayd khilaaf qadiima masalada ku jira markii dambena sidaan ibnu taymiye kasoo guurinay dhibkii markii la ogaaday iyo fasaadkeeda iyo maslaxa inaysan ku jirin waxay ku sugnaatay ahlu sunnuhu inay isku waafaqeen in arintaasi ayna bannaanayn kutubtooda caqiidadana saasay ku qoreen bannay ayb hadal kaleetaan ka dabageynaya arrinta ayada ibn xajar uu leeyahay caleyh raxmat ullah tarjamada xasan ibnu saalix ibn xaj fii tahdiib tahdiib tarjamadiisa markuu halkaa kaga hadlayay hadal buu keenay wuxuu yidhi waqowluhum kaana yara sayf culimada qaar baa waxay yidhaahdeen wuxuu ka mid ahaa dadkii jiray in madaxda seef lagula in madaxda lagu kaco lala dagaalamo tiibuu marka fasiraya wuxuu yidhi yacni kaana yara alkhuruuja bisayfi calaa a'immati ljawr waxay ka wadaan wuxuu arki jiro ictiqaadsanaa madaxda jawrka in lagula kaco seef oo lala dagaalamo wuxuu yidhi marka wahuwa madhabun lisalafi qadiima waa madhab salafka qaar ka mida ah ay qabeenoo horeeyey waa waqti hore la qabay oo rag qabay ay jireen ama sameeyey walaakin istaqara almru calaa tarki dalika laakiin markii dambe amr amru ahlusunna waljamaaca wuxuu ku sugnaado isku raaceen arintaa in laga tago la daayo limaa ra'awhu qad afdaa lamaa ra'awhu qad afdaa ilaa ashadda minhu goormay arrinkaa qaateen markay arkeen ku bixitaanka madaxdu inuu keenayo dhib ka badan dhibka iyaga lagu qabo arrintaa markay soo baxday ayay markaa kadib yuu sugnaaday buu leeyahay istaqara almru calaa tarki dalika markaasaa wuxuu ihi fafii waqcati alxara wawaqcat ibn alashca wagayriha cidatun liman tadabbar dhacdooyinkaa ninkii ahriya kacdoon bay ahayd dhacdooyinkaa ninkii akhriya iyo mafaasidda ka dhalatay ee dhibaatada ka timid wuxuu leeyahay waxa ugu sugan wax uu ku cibro qaato muhimadaydu marka waxa weeye inaan idhaahdo dadka qaarkood baa laga yaabaa inay yidhaahdaan masaladu marba hadday khilaaf salaf jiray khilaaf qadiim ah ijmaac ka damceey ka dambeeyaay ma rafcin karo saas daraaddeed masalada hadduu khilaaf ku jiro waa ku ijtihaadaynaa warkaasi waxaa ibtaalinaya khilaafku ama salaf ha ka yimaado ama khalaf ha ka yimaadee marba hadduu nas qaatic ah oo qaaicu dilaalah wa qaaicu hubuut ah sugnaantiisuna go-an tahay dilaaladiisuna ay caddahay hadduu ka hor yimaado khilaafku walow bacdu a'immati salaf haba sameeyeen khilaafkaasi muctabar ma aha muctabarma waxaan ka wadaa lagu dayan maayo laguna raaci maayo lana taqliidin maayo leesh lanna naskaa markaasi lagu camalfalaya axaadiis aad u fara badanoo xaddu tawaatur gaadhaysa ayuu nebigu ku reebay sal ly wasalam a'imada jawrka in lagu kaco marka axaadiista rasuulilahi sal lay waslam iyo nusuuska nusuusta wixii khilaafa mujtahid hadduu yahayna ijtihaadkiisa uu muctabar yahay haddee muxuu ahay natiijadiisa annaga geli mayno ma tadliilinayno laakiin waxa weeyaan ictibaartooday lahayd waxaase la diidi in hadda la yidhaahdo waan ku dayanaynaayo khilaaf maadaama masaladu khilaafiya tahay dee waa ijtihaadiyo annaguna wax ahay salafkaasaanu ku raacaynaa arrintaasi arrin aan saxsanan w arrintaasi ma saxsana maadaama masalada nas ay leedahay cad ayb usuushooda waxaa ka mid ah iyo mabaadidooda waxaa ka mid ah khawaarijta istixlaalu dimaa'i lmuslimiin almukhaalifiina lahum bita'wiilaatin faasida wاlkhuruuj cala jamacati اlmuslimiin wamucaamalatihim mucaamalaة اlkufaari fi اddaari wاlaxkaami wاlbaraa'i minhum wamtixaanihim wastixlaali dimaa'ihim waxaa ka mida usuushooda inay dhiigga muslimiinta bannaystaan muslimiinta khilaafsan oo iyaga waxay wataan ku raaci waaye inay dhiigooda oo ay ku bannaystaan ta'wiilaad aan dawaabid sharciya lahaynoo faasid ah inay jamaacada muslimiinta iyo wadajarka muslimiinta ku baxaan inay muslimiinta ula mucaamaloodaan sidii mucaamalada gaaladoo kale oo dhulka muslimiintana ay dhul gaalo oo kale axkaamtiisa siiyaan caruurtoodiiyo dumarkoodiiyo guurkoodiiyo gowracoodiiyo axkaamta mucaamalaadkooda dhanna ay ka dhigaan mucaamalaad gaalo oo kale sida iyagoo gaalo la mucaamaloonayo inay ka beri noqdaan baraa kuliya muslimiinta inay ka beri noqdaan sida gaalada looga beri noqdo kale inay dadka imtixaanaan oo ay mabaadidoodiiyo afkaartoodii ashkhaas ku imtixaanaan oo lagu yidhahdo hebel maxaad ka qabtaa hebel waxaasaan ka qabaa haddaad tidhaahdo khalaas waa miduu leeyahy shekh islam ibnu taymiya aleyh raxmat ullah imtixaanu nnaasi bilashkhaasi bidca inaad ruux intaad samaysato aad dadka tidhaahdo maxaad hebel ka qabtaa oo markuu ku yidhahdo waa khaldan yahayna aad qoorta ka goyso ama aad la colowdo arrintaasi waxa waa bidco ka soo jeeday meelahaas ayb inay dadka muslimiinta dhiiggooda banaystaan khawaarijta noocyadeeda kala gedisan taqriiban way isla ogol yihiin dhiigga mukhaalifkoodu inuu bannaayay dhiigga mukhaalifkoodu waa bannaayay xadiiska nabigeena ku timi sal ly waslam inay muslimiinta laynayaan oo dhiigooda banaysanayaan oo xadiidka rasuulka sal lay slam waa kaan soo marnay xadiida cali wahayrihi yaqtuluuna ahla alislaami wayadacuuna ahla alawthaan dadka muslimiinta abay ah laynayaan gaalada iyo waaniyiintana waa ka tegaya waa inagii soo marnay markay dileen cabdulaahi bnu khabaab bnu arad nimankii mucaahadiinta ahaa oo gaalada ahaa siday doofaarkoodii iyo xabadoodii timir xabadoodii timirta isaga ilaalinayeen mucaahadka muslimka waxaan ujeeda mucaahadka gaalka ee muslimiinta ku hoos nool dhiiggiisu ma bannaana xoolihiisu ficlan oo waa macsuum in la ilaaliyo waay laakiin macnaheedu waxa weeyaan gaalka iyo siday u ilaalinayaan dhiiggiisa iyo xoolihiisa iyo xuquuqdiisa si ku dhow ma ilaalinayaan muslimiintatooda muslimiintooda waa hadow alimaam shaatibi caleyh raxmatullah wuxuu yidhi khawaarijta markuu ka hadlayay wayajrii majraahum man salaka sabiilahum halkoodaa waxaa marayo axkaamtooda qaadanaya ciddii jiidkooda maray faina aqrab annaasi shiicat lmahdiyi almaqribi nin mahdi ahaayo mahdi dhihi jiraoo maqrib alcarabi ka kacay xaggaas oo koox yeeshay oo khaariji ahaa oo ninkaasaa ugu dhow buu yidhi khawaarijta sifaadkoodii maxaa yeelay fainahu dahara fiihim alamraani alladaani carafa anabiyu sal ly waslam bihima alkhawaarij maxaa yeeley qoladaa ninka isaga ah iyo kooxdiisa waxaa ka soo baxay oo ka daahiray buu idhi labadii arrimood ee nebigu khawaarijta uu ku qeexay laba arrimoodoo nebigu uu ku qeexay labadiiba way ka muuqdaan buui oo maxay yahay min annahum yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawizu xanaajirahum qur-aanka inay akhrinayaan laakiin uusan kalxamaha u dhaafayno ayna fahansanayn waa qodob waannahum yaqtuluuna ahla alislaami wayadacuuna ahla alawthaan muslimiinta inay laynayaan gaaladana ka tegayaan labadii qodobee nebigu khawaarijta ku sheegay labadiiba waa laga helay buuhi qoladan marka waxa weeye wuxuu ka wadaa bimacnaa sifada asaasigae axaadiista ku timid ee kale waxa weeye dhiigga muslimka in la bannaysto gaalaysiinta marka laga yimaado in dhiigga muslimka la bannaysto qodobadaasaasigaawa waxaa ka mid a ah arrintaa iyadaa shawaahideeda iyo adiladeeda tatbiiqiyan waxay u fuliyeenoo ku dileen cumaan ibnu cafaan sooma ilan dilkiisii khawaarij baa qayb ka ahay raggan marka dambe cali ku kici doona qaar ka mida ah waxay la socdeen kooxdii cumaan dishay waxaa ka mid ahaa dilkii ay dileen cali bni abi aalib sidaan xali darsi kusoo qaadan ay weliba waan kugu janno tegaynaa ku dileen fuqahaau saxaaba iyo akhyaartii iyo ahlu badar iyo ahlu baycati ridwaan iyo raggii nebigu jannada uga markhaati kacay oo u qiray raggaasay laynayaan waxaa ku tusaya sidoo kale saxaabada markay la dagaalamayeen iyo muslimiinta saan u tegi doonnaa xataa iska dhaaf ragga dagaalamaya iska badaaya caruurtooda iyo dumarkooda xataa way laynayaan magaalay soo gelayaanse waxba kaga tegi maayaan dumarka waxay doonaan bay kaxaysan addoommay ka dhiganayaan qaar way laynayaan qaar way kursanhayaan waa saas marka waxba uma turayaan xataa carruurta yartee uurka ku jirta waa kaan soo marnay sooma cabdullahi ibnu khabaab addoontiisii uurka lahayd waa kuwii ilmaha ka soo ritiyey imaiyadiina dilay ilmihiina way ka soo rideen marka dhiigga muslimka inay bannaystaan waa aslu min usuulihim waay waxay u badan tahay marka oo sida haalibka ah dhiigga banaysigiisa waxa uga horeeya inay gaalaysiiyaan gaalaysiinta iyo takfiirinta iyo in riddo lagu xukumo baa wasiilo u ah in dhiiggu daato oy dhiigga banaystaan ee marka hore dhiigga iska banaysan maayaan tawiilaad kumayna banaysan jirin laakiin marka hore waa xukumaya ayb waxaa meeshaas soo gelaya in la fududeeyo dhiigga muslimka banaysigiisa inaad adnaa sabab asbaabta ugu fudud inaad u raadiso sidii qiil loogu heli lahaa dhiigga muslimku inuu daato taxta daraa'ic kaiira sida maalan jihaadka daruuradiisaa keentay sida maalan in la geeyo oo si xun loogu isticmaalo oo lagu tansiiliyo tansiil aan sax ahayn qaacidadii ahayd waxaan masaladii ahayd masalatu tatarus in la yidhaahdo hal gaal baan u jeednay oo muslimiinta la xaaqo in goobaha ay degan yihiin madaafiic layskala dhaco in dhiiggooda adnaa sabab lagu galo wax weyn iyo wasan weynna uuba sanba yeelaninba qiimo badanna uusanba kuugu fadhiyin muslim baa dhintay iyo midbaa muxuu ahaa wax weynba inuusan kuugu fadhiyin ama inaad fududaysood u raadiso daraa'icdii iyo asbaabtii lagu geli lahaa ood meelahaa qiil iyo wax uga baadhbaadho kullu dalika waxa weeye istikfaaf bidimaa'i lmuslimiin waa fududaysii la fududaysanayo dhiiggii muslimiinta waana nasca min nawaasic khawaarij wa min nasacaati alkhawaarij qodobkaasi marka waa qodobada khatarta ah oo ay taqriiban iyaguna isku sameeyeen muslimiintana kula kaceen shekhuislaam ibn taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahy waalkhawaariju awalu man kafara almuslimiin yukafiruuna biاdunuub wayukafiruuna man khaalafahum fii bidcatihim wayastaxilluuna damahu wamaalahu khawaarijtu waa ciddii ugu horrayso muslimiinta gaalaysiisay oo dunuubku gaalaysiisay oo ciddii bidcadooda ku khilaaftay gaalaysiisay oo dhiigga iyo xoolaha muslimiinta bannaystay kooxdii ugu horreysay wey taariikhda inta la garanayo muslimiinta halka mar kale wuxuu leeyahay sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wahum walu man kafara ahla alqiblati bidunuub waa dadkii ugu horreeyo dadka qiblada u jeedsadee tukada gaalaysiiyey oo dunuub ku gaalaysiiyey bal bimaa yarawnahu hum min adunuub bal iskaba dhaaf dembi inay ku gaalaysiiyaane wax ayagu ay dembi u arkaan laakiin miisaanka sharciga aan dembi ahayn bay ku gaalaysiiyen masalaadka kasoo hadlay yani waxa weyaan masaladu ma aha inay uun dunuubta keliyata wax ku gaalaysiiyeen oo ruuxii sinaysta waa gaal tuuggu waa gaal muxuu ahaay khabriyacabku waa gaal ruuxii waxanta waa gaal ruuxii dagaal ka carara waa gaal kabaa'irta keliya ma aha ee wax aan diintaba xataa kabiiro ku ahayn laakiin ayagu ay moodayaan gaalnimo inay tahay bay dadka ku gaalaysiin jireen muslimiinta ku gaalaysiinaya ayb wuxuu yidhi wastaxalluu dimaaa ahli lqibla dadka qiblada u jeesadee muslimiinta dhiigoodana way bannaysteen ayb fududaysigaasi marka nasaacaadkooday ka mid tahay kooxahan dagaalamana sifaadka runtii aad ay qaar badani ugu tilmaaman yihiin bay ka mid tahay markay afkaarta noocan oo kale aada u gasho simaadka lagu arkaa waxaa ka mid ah inuusan dhiigga muslimku qiimo badanba ku fadhiinba oo marmarka qaarkood bisabab o biduuni sabab bidariica o biduuni dariica in layska galo uu iska noqdo markaa dambe hawiyo ama uu iska noqdo shay uun muxuu ahaayey yani manhaj buu iska noqdo islaamku ama qaacidada saxdaa waxa weeye ee kitaabka iyo sunnada iyo tacaamulkii salafkuba ku tusayo ruuxa si markuu soo islaamayo oo diinta islaamka soo galayo waxaa laga aqbali oo diinta soo gelitaankeeda lagaga aqbali sababta ugu fudud wax la hor dhigi maba jiraba hadduu soo islaamayo inuu muslim yahayna qariino uun haddii loo helo laysdhihi karayo waa muslim qariinadaasi in lagu badbaadiyo waay qariina un haddii la heli kara xataa hadday kuu soo baxdo ruuxani waxay u xoog badan tahay inuu gaal yahay war maya waxaa suuroobi karta inuu muslim yahay muslim ka dhig intaad muslim dhiiggiisa geli lahayd gaal ha fakado qaacidadu waa saas intaad dhiig muslim geli lahayd gaal ha ku fakado soo gelitaanka marka waa la fududaynaa amaa ka bixidda diinta laga baxaayay ama ruuxa laga saaraayo waa la adkayna soo gelitaankana waa la fududayn ka bixidda dadka diinta laga saarana min ascab maa yakuun sida loo adkeeyey shuruudda lagu xidhay shareecadu yani e, mxuu ahaayey siday iridaha u adkaysay min ascab maa yakuun ilaa heer culimmadu ay leeyihiin ruuxii islaamnimadiisu ay ku sugnaato biyaqiin islaamka ka bixi maayo ilaa biyaqiin shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat sidoo kaleete xaafid ibnu xajar caleyh raxmat waa qaacido culimo fara badan ay soo guurinayaan waana qaacido masaladaa keliya aan ku saabsanayne nusuusna leh axkaam aad u fara badanna ay ku imaanaysa w manaa yani waxa weeyaan alyaqiinu laa yazuulu bishaki qaacidadii ahayd bay hoos tegi oo laysla ogolaa nusuus fara badan iyo adille fara badanna iskale marka way adag tahay oo aad bay shareecadu u adkaysay ruux muslima in riddo lagu xukumo diinta laga saaro sidaana dhiiggiisa lagu banaysto ilaa heer nebigu sal lay slm uu gaadhsiiyey ruuxii walaalkii gaal baa ku yidhaahda hadduusan isagu ehel u ahayn adaa gaaloobaya adiga kelimadu kaa tagtay baa gaaloobaya dadka sidaa wax u fududaystana nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka sugan inuu yidhi ka gaalnimada tuuraya dadka ku tuuraya ayaa kaga awlaysan gaalnimada dadka uu ku tuuraya isagaa ka mudan isagaa maadaama wuxuu ku kacayo wax culus ay tahay oo ruuxa muslimka gaalaysiintiisa meel adag bay sharcadu ka istaagtay khaasatan marka loo marayo gaalaysiintiisa in dhiiggiisa la banaysto xoolihiisana la bannaysto ayb masaladaasi iyaduna waa qodob ka mid ah usuushooda ayna kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaci salafka ay ku khilaafeen waxaa ka mid a usuushooda alkhalal fii manhaj alistidlaal manhajkooda ay wax u deliishadaan khalal baa ku jira dhinacyo dhowra waa kaga jiraa waa marka koowaadee saan u tegi doonno adilada horta qur-aanka mooye sunnada wax yar bay ka qaataan waa u tegi doonaa qodob inoo soo socda waa midda labaade qur-aanka waxay ka qaataan mas'alada nusuusta ku soo aroortay qaar bay qaataan qaarna way ka tagaan waxay qaataan adilada ku soo aroortay waciidka goodiga hanjabaadka axkaamta adag taasunbay la ordaan nusuustii dhanka kale ku soo aroortay oo wacdiga iyo yabooha iyo naxariista barbisay waasic u tahay iyo dadka in loo dembi dhaafi iyo naxariist yacni nusuustii wacdiga ayaga uma taallo ama qur-aan ha noqoto ama xadiis ha noqoto soo ma waxay uun kala baxeen nusuusta intii uun ay islahaayeen uun qaradkiinan iyo hawadiinan iyo adadeegiinnanay u adeegaysaan markaasay nusuusul waciid qaadeen sidaas daraaddeed baa iyagiiyo muctasilada waxaa laysku dhahaa alwaciidiya alwaciidiya haddaad maqasho waa muctasilada iyo khawaarijta liannahum akhaduu nusuusa alwaciid wa tarakuu nusuusa alwacdi ahlu sunna waljamacana maxay yihiin ahlu sunna waljamaaca iyo madhabkii saxaabada iyo selafka laga dhaxlay waxa weeye yajmacuuna bayna haadihi nusuus nusuustaasoo dhan bay isu keenayaan fayastakhrijuuna alxukma min majmuuci hadihi nusuus xukumka waxay kala soo baxayaan nusuustaasoo dhanoo wada joogta tan waciidka ee hanjabaadda fiiri tan wacdiga fiiri wixii baa laysu uruurin halkaasaa marka natiijada lagala soo baxaya marka waa khalal fii manhaj listidlaal khalal fii manhaj listidlaal ku jira waxaa ka mid a khalalka isaga ah in aayadaha qur-aanka iyo nusuusta ku soo aroortay gaalada in meesheedii meelaan ahayn la saaro oo muslimiin aan mudnayn madaxa lagaga garaco axkaamtiina la saaro aayaadkani dad gaalo ah bay ka hadlayaan sax qur-aanku markuu aayadihiisu gaalo ka hadlayaan alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab soo ma lafdigii wixii soo gala cumuumka aayadda wixii soo gala ilaaqeeda wixii soo gala way qaadanoo la dhihi maayo sababtii in lagu qaas yeeli maayo laakiin cumuumka iyo ilaaqu meesha aad saarayso waa inuu yahay meeshiisii waana masalada la yidhaahdo mas'alatu tanziil wa mas'alatu tabiiq baa la dhahaa naska inaad saarto meeshii loogu talagalay ayagu marka meeshii ma saarayaan aayado qur-aana way keeni laakiin cidday ay ku dabaqayaan meesheedii maaha waxaan u wax ka mida ah inaynu soo marnay cabdillahi bni cumar radi allahu tacala canhu ardaah markuu khawaarijta ka hadlayay wuxuu yidhi inalaquu ilaa aayaatin nazalat fi lkufaar fajacaluuha cala almuminiin ah, aayado gaalada ku soo degay intay aadeen bay muminiinta korka ka saareen oy ku xukumeen miaallaynu soo marnay soo garan maysaan waxaa ka mid a ah maalan abdla cali bin abi aalib markuu khudbada jeediyey maxay ku yidhaahdeen ninkii dhagaha faraha gashaday walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin aayaddu yay kusoo degtay nabigaa lagula hadlayey sooma haddaad shirki gashaa laga hadlaa yay saareen cali bay saareen oo ka dhigayaan inuu shirki galay war ayaddan dad gaaloo diin ka baxay oo shirki noqday oo baabkaasi ku saabsan tahay ma cali bni abi aalib oo dadkii ilaahay raalli ka noqday ka mid ah ahlu badar ah raggii la yidhi waxaad doontaan sameeya waan idiin dambidhaafay ah raggii laqad radia allaahu can lmuminiina id yubaayicuunaka taxta shajarati ah wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum biixsaan radia allahu canhu ragga ugu horreeya gelaya ma ninkaasaa aayaddani ku fadhidaa oo ay aayaddani fooli kartaa ismale marka aayadda iyo meeshay saarayaan baan islahayn soo soco cabdillaahi bni cabbaas markuu ku soo baxay isagoo doonaya inuu munaadaro la sameeyo waa kaan soo marnay iyadana maxay ku yidhahdeen bal hum qawmun khasimuun bay ku yidhahdeen waa quraysh qurayshna waa nimankii muranka badnaa war qurayshtii gaalad ahayd baa laga hadlaya cabdullaahi bni cabaas oo faqiihu lumma ah oo man callamahu allahu ta'wiil ah oo ninkii isagoon qaan gaadhinba fuqahaau saxaaba fiqhiga kula tartami jiraya ma ninkaasaad bal hum qowmun khasimuuna saaraysaan aayaddiiyo meeshu ismale cali bn abi aalib oo kale markuu dilay cabdiraxmaan ibni muljim oo uu madaxa nabarka kaga dhuftay sooyadani manaa soo marin muxuu ku dul akriyey ya wa min annaasi man yashri nafsahu ibtigaaa mardaati illaah wallahu ra'uufun bilcibaad war cali kii janno lagu raasan lahaa maaha kii ilaahay janno naf lagaga gadan lahaa dilkiisana ma aha laakiin aayaddu meelan meesha ahayn buu saarahayaa sidaas daraaddeed waxay caan ku ahaayeen istidlaalkooda iyo manhajulistidlaal iyo ariiqat listidlaal iyo tanziilu nnusuus cala alwaqaa'ici waalashkhaas kullu dalika khalal baa kaga jiray kullu dalika khalal baa kaga jira ayib sidaas daraaddeed tansiilkaasi mar hadduusan qaabka aada nusuusta u isticmaalayso uusan ahayn mundabit ahayn marar badan waxaad arkaysaa dadka qaarkood wuxuu keenayaa daad ehlbidaca u badan adilo aada u fara badan iyo nusuus iyo aqwaalu ahli اlcilmi iyo waxaad la yaabto oo maanta dhanba ausan joojinaynin ama ausan ka daalani buu kuu keeni waxaa laga yaabaa qur-aanka dhanba inuu kuu dul ahri oo uu ku yidhahda halkanay daliil u tahay haddaadan marka garanaynin dawaabidda iyo qawaacidda istidlaalka iyo tansiilka khaasatan haddaadan garanaynin waxaadun dhihi uun maasha allah ar muxuu daliil keenay soo ma ficlan waa sidaa hadda dad fara badan haysato ma fiiriyaan mana fahmi karaan badankood wadaadkan wax jeedinaya axkaamta bixinaya wadaadkani wuxuu daliishanayo iyo meeshuu saarayo ma isleedahay adiga takfiirka ma aragta takfiirka kutubtooda sima akrida waa uun aayad socota waa soo soma waa aayad socota hadday wax ku dhex jiraan wadaadkooda amiirka u ah hadalkiisu oo uu ku sharsharxahayaa ku dhex jira war aayadahana xaggey ku socdaan ee xaggee la saarahaya dadka tukadaa la saaraya masaajidaa la saarahaya marka isma leh adiladan iyo meesheedu ismaleh leh ninbaa aqwaal fara badan oo ahlulcilmigaa soo guurinaya dad buu gaarsaaraya dad buu ku dabaqaya ardadii ag fadhiday oo badankooda ayaan waxba fahmi karin waxay leeyihiin ha wallahi sheekh inagu halis waay ah, ibnu taymiyat alcasri weya baa lagu leeyahy war see ibnu taymiya casri ku noqday bal kaale adugu arag meeluu wax ka soo saaraya war meeluu wax ka soo saaraya meehee wadaadkani wuxuu akhrinahaye soo ururiyey iyo dadkan uu saarayo iyo ciddan uu dusha ka saaraya ma isleedahay ma fahmi kartaa intaa ma fahmi karti haddaadan fahmi karayni waxaan faraha badane uu ahrinaya ha ku kadsoomin xadarkaaga ugu yaraanta xadarkaaga qaado soo ma masaladaasi marka waxa weeye khalal khawaarijtu u horraysay way firaq badanna kaga daydeen dad badan oo yacani iska aqoon yarna ay ku kadsoon yihiinoo maanta wax badanoo ka mid oo khaladaada lagu geliyey ama dad badan oo muslimiina lagu gaalayso diinta looga saaray ama dhiig badan loogu banneeyey ama masaa'ib fara badan ay ku galeen iyo fitan fara badan lianna waxa weeye waxa lagu akhrinayo ee loo sheegayo iyo meesha ay u wadaan dadka u sheegaya isma laha ayaguna cilmigii iyo caqligii iyo xikmadday ku fahmi lahaayeen ma laha intaasaa marka lagu duufsanaya man arrin halisteeda la waa qawaacidda waxaa ka mid a khawaarijta iyo usuushooda waxaa ka mid ah inayna sunnada nebiga sal lla lay wasalam aqoonin oo inta badan qur-aanka uun u badan yihiin daliishigiisa bal sunnada wixii qur-aanka waafaqa bas abay deliishadaan wixii ay isleeyihiin ayaga fahamkooda qalloocsan qur-aanka wuu ka hor imaanayaa oo sunno ah khawaariji ma rumaysna mayna rumaysnaan jirin waana khalalka ku jiray ka mid tahay manhaju talaqigooda iyo masaadirtooda shekhuislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay waalkhawaariju laa yatamasakuuna bisunnati ila bima fasara mujmalaha duuna ma khaalafa daahira alqur'aani cindahum khawaarijtu sunnada maba qabsadaan ilaa wixii mujmalkeeda uun fasiraya mooye wixiise qur-aanka daahirkiisa khilaafaya iyaga say la tahay ma ay ogola sidaa daraaddeed falaa yarjumuuna azani walaa yarawna lisariqati nisaaban maalan ruuxa zinaystay ee guur u horreeyey isagoo guursaday haddana zina ku dhacay walciyaadu billaah ruuxaasi sunnadu waxay tidhi iyo xadiiska nebigu dhagaxa lagu dilo soo maa qur-aanku miyuu sheegay qur-aan horoo la nasakhay baa jiray laakiin kitaabka qur-aanka ayad ku taalloo haddaa saa dhahaysa ma jirto xadiiska nebigaa sheegay khawaariji waxay tidhi maadaama ayna qur-aanka ku oolin kuma jirno zaaniga muxsanka ah ma rajmiyaan xatooyada wsaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa xatooyada ninka xadaiyo naagta xata gacanta gooyaalay gacmaha jara laakiin qiyaastee markay xadaan baan gacanta jarnaa ma xataa sinti hadday xadaan mala jara sunnada nebigaa qeexdayoo waxay ku qeexday rubcu diinaar soo ma qiyaasta markuu ruuxu xado gacanta laga jarayo sunnadaa qeexday waxay yidhahdeen annaga sunnadaasi nooma taalle xataa hadduu santixado gacantu waa maqanta maxaa yeele sunnada intiun iyagu ay isleeyihiin qur-aankay waafaqaysaa unbay qaadan inta kaleeto uma taalla iyaga waxaa laga yaabaa buu le ibnu taymiya inay dhahaan waxiinaidin faqad yaquuluuna laysa fi lqur'aani qatlun murtad waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan murtadka diinta ka baxay in la dilaayey qur-aanka kuma taallo oo markaa murtadku inuu agtooda laba nooc ka noqdaa dhici karta ilan murtadka ha la dilo diinta ka baxay sunnada nebigaa tidhi soo ma qur-aanku wuxuu yidhi uun diinta yaan laga bixin laakiin ruuxa diinta ka baxay cuquubadiisa adduunka la marinayo yaa sheegay man badela diinahu faqtuluuh xadiiska nebigaa sheegay sal ly slm majmuucalfataawa buu sidaa ku leehay waxaa ka mid a ah shekhuislam ibnu taymiya masalada markuu tilmaamayo hadalladiisa waayضa faina alkhawaarij alxaruuriyata kanuu yantaxiluuna itibaaca alqur'ani biaaraa'ihim wayadacuuna itibaaca asunana alatii yazcumuuna annaha tukhaalifu alqur'an waxaa ka mid a ah khawaarijta xaruuriyada ah ee qur'aanka raacidiisay ka diindhigan jireen aaraadooda siday iyaga markaa la tahay iyo say u fahmaan waxay ka tegi jireen nebiga axaadiistiisa iyo sunanka ay la tahay markaa inay qur-aanka khilaafsan tahay marka sidaas daraaddeed inta badan khawaarijta marka laga yimaado firaqda kalee daallada ee dariiqa ka lumtay intooda badan axaadiista nebiga sal alla alay wasalam mana yaqaanaan in badanoo sunnada ka midana maba xujaystaan sida maalan muctasilada iyo wixii ku ta'auray axaadiiul aaxaad xujo ma aha bay dheheen waana axaadiista nebigu intay u badan tahayba firaqda kale xataa ka dambaysay ama ka horeysay aqoonta xadiisku waa ku yaryahay saas daraaddeed waa ku yani culimadu sunnadu yidhi cumar inoo warmaranaya mise cumar bin cabdilcasiis buu ahaa inuu hama xusuusta wuxuu ku yidhi sunnada kula dooda maxaa yeeley fa ina alqur'aana xamaalu lwujuuh qur-aanka nin walba waa sheeg sheegan karaa laakiin sunnadii baa wax walba kala dhigdhigtaye sunnada kula dooda meesha inta badan ay ku kala baxaan firaqii ahlu sunnuhuna meeshaasaa ka mid a ahlu sunnuhu axaadiista nebiga iyo naqliga iyo aharka iyo maxaa la soo guuriyey iyo nebigu muxuu yidhi iyo saxaabadu maxay dhaheen iyo maxaa taabiciintii laga soo guuriyey halkaasay wax ka raadiyaan qoladan kaleete firaqaana inta badan waxay u noqdaan hawadooda iyo waxay caqliyaadka yidhaahdaan caqliga waxaa ila quman waxay ila tahay falsafada sidaa ma aha war xadiis baa yaalla meesha maya maya warkoodu halkaas masdaru talaqigaasaa lagu kala leexanayaaba asal ahaanba waxaa ka mid a ah khawaarijta usuushooda ama sifaadkoodaba kaa doonta ka dhig waxaa ka mid a ah tadliilu alculamaa wa tadliilu fuqahaa'i alumma waalistihzaa' bihim wa tasliiq aljuhaali calayhim wa istixlaali dimaa'ihim culimmada oo baadi lagu xukumo ummadda fuqahadeeda iyo raasikiinta cilmiga oo lagu jees jeeso ummadda lagu diro la tuhmo dadka wax magaradka ee jahalada ah da'yarteen aqoonta lahayn oo lagu sallido la yidhaahdo waa faasiqiin gaalay u shaqeeyaan waa jaajuusiin waa fulayo waxba ma garanayaan xaydka iyo iyo kaadida unbay axkaamteeda yaqaanaan siyaasadda ma yaqaanaan waaqaca waa ka dhacsan yihiin ilaa heer la yidhaahdo abwaabta qaarkeed waxba kamay ogaba maxay jihaad ka ogyihin maxay jihaad ka ogyihin ilaa heer la yidhaahdo laaya ah meeshaad ku aragtaan laaya alqaatilu mujaahid wاlmaqtuulu shahiid hadihi alqaacida ninka dilayna waa mujaahid wadaadka rafanahayee dhiigga dhex galgalanayana haddii khalad lagu dilay waa shahiid ila hada alxad in dad dadka sufahada ah oo iyagoon looba dirinba looba fatwooninba dhiiggii jiirahaya haddana aad usha kusii dhufato tidhaahdo ka noolaada hada huwa ifa aw hadihi hiya sifa min sifaati alkhawaarij dabeecadahoodii bay ahayd iyo dhaqamadii lagu aqoon jiray waxaynu garan karaynaa amaan soo marnay adiladeeda mowqifkii ay ka joogeen ama khawaarijtii muxakimadii hore mowqifkay iska taagtay fuqahaau saxaaba soomaynan iyo ansaartii ansaar iyo muhaajiriin cilmigoodii iyo fiqigoodii iyo mansiladay diinta ku lahaayeen iyo nusuusta taskiyaysay iyo qiimahay lahaayeen iyo kulli waxaasoo dhan mayna fiirin waxay yidhaahdeen waa baadi cali waa baadi oo cumaan baa ka horreeyey oo muhaajiriintu waa baadi oo ansaartu waa baadi oo diintii bay ka leexdeen oo waxba ma garanayaan oo jihaadkii bay ka tageen kadibna maxaa ka dambeeyey aynu diinta ka qabanno kuwaas soo nafsu shay maa mar hadday sidaas yihiin kuwani in diinta laga qabtay u baahan yihiine intaynaan gaal aadin horta iyagaan shaqo ka qabanno ilaan iyagaa wax walbaba ka daranay halkaasay marka ka bilaabatay in la jafo saxaabadii oo fuqahadoodii oo akhyaartoodii oo dhagta inay ka saaraan oo dhiiggooda bannaystaan in la gaalaysiiyo oo la fududaysto oo khayaano lagu xukumo oo inaysa diinta daacad u ahayn la xukumo oo muxuu ahaaye sidaasi la yidhahdo marka dulmigooda diintaha lagaga qabto asalkoodu sidaasu ah khawaarijta waa inagii soo marnay adiladeedana waan soo marnay iyo qisaskeedii iyo qaabkay wax ku bilowdeenba waxaa ka mid a maalan saan horeyba usoo sheegnay dadka qawqaa'iyiinta ah oo lagu sallido culimmada dhiiggoodoo la bannaysto ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu yidhi fa haaulaa'i aslu dalaalihim khawaarijtu ka hadlay fa haaulaa'i aslu dalaalihim ictiqaaduhum fi a'immati اlhuda وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها وحيري أصل كباددة baadida baadida khawaarijtu asalkeedu meeshay ka bilaabatayba gunta iyo salkay ka kacdayba wuxuu ahaa waxay ictiqaadiyeen madax diineedkii ummadda culimmadii fuqahadii jamaacadii muslimiinta ayaa waxay rumeeyeen oo iska dhaadhiciyeen inay cadaaladda ka baxeen lunsan yihiinna waa lunsan yihiin jidkiina waa ka leexdeen wuxuu yidhi meesha ay ka soo baxday weeye kuwa sunnada nebiga ka leexday oo raafidada iyo khawaarijta ah meeshaa weeye meesha dhibkooduba ka dhashayba kadibna waxay u arkaan inuu dulmi yahay bay haddana kufri ka sii dhigayaan haddana kufrigiibay waxay kasii ratibayaan axkaam kaleetoy been abuurteen oo iyagu ay bilowdeen oo bidca ah halkaasaaba balaayadu ka bilaabatay balaaya waxay ka bilaabataa culimmadoo la xaqiro balaaya waxay ka bilaabataa culimmadoo lagu sallido dadka balaaya waxay ka bilaabataa fuqahada iyo dadka diinta xambaarsan inaad ku jeesjeesto ood u aragto dadaan qiimo lahayn oo kadibna aad dhiiggooda banaysatood wasankooda meesha ka saarto waa aslun min usuulihim waay sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat sidoo kale wuxuu leeyahy faina tasliiط aljuhaal clى takfiiri culamaءi اlmuslimiin min acdam اlmunkaraat wainama aslu hada min alkhawaarij wاlrawaafid aladiina yukafiruuna a'imaة اlmuslimiin lima yactaqiduuna anahum akhطأuu fiih min addiin wuxuu leeyahay dadka wax magaradka ah oo lagu sallido culimmada gaalaysiintooda munkar la galo iyo dembi la galo kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay asalkeeduna waxay ka timid buu leeyahy khawaarijta iyo rawaafida kuwaas oo muslimiinta madaxdooda diineed iyo culimmadooda gaalaysiiyey waxay markaa iyagu u rumaysnaayeen inay ku gafeen oo diinka ka mid ah. waxay iyaga markaa la ahayd inay ku gafsan yihiin ma aha inay gafeen xaqiiqadu mayna gafina way saxsanaayeen laakiin iyagay la noqotay khawaarijtii raafidada waxay la noqotay inay ku gafsan yihiin la noqodkiibaa marka wuxuu keenay inay ku xadgudbaan oo duraanoo kadibna ay gaalaysiiyaan wuxuu yidhi marka shekhuislam ibn taymiya caleh raxmatullah waqad ittafaqa ahlu sunnati waljamaca cala ana culamaaa almuslimiin laa yajuusu takfiiruhum bimujaradi alkhaطa'i almaxdi waxay isku waafaqeen culimmada sunnada ahlusunna waljamaca in culimmada muslimiinta aynan bannaanayn gaalaysiintooda lagu gaalaysiiyo gaf ay galeen keliya bal kullu axadin yu'khadu min qowlihi wa yurad ilaa rasuulu lahi sal lay waslam culimmada muslimiinta nin walba mawaaqiftiisa ijtihaadaadkiisa aaraadiisa madaahibtiisa wax laga qaatana waa leeyahay wax laga tagana waa leeyahay adiga waxaad tidhaahdaa sheekh hebel waa khaldamay masaladan waa lagaga xoog badan yahay sheekh hebel daliilkaasuu gara maray sheekh hebel masale daciifuu qaatay sheekh hebel masalada meeshuu mariyey waa laga xoog badan yahay laakiin khata'a iyo gafka ninka caalimka ah mar walba kama laasimto inuu lunsan yahay bal iskaba dhaafe inuu dambaabay kama laasimto gaalaysiin warkeeda iskaba dhiga bal sida saxiixa waxa weeye in gafka khata'a ninka caalimka ijtihaadaya in laga laasimiyo inuu gafa gafkaasi dembi ka dhalanayo waa min usuuli lmuctasila atalaasum bayna alkhata'i waalimi waa min usuuli almuctasila madaba ahlusunnana waxa weeye khata'a mar buusan xataa uusan dembiba ka dhalaninba mar dembi baa ka dhasha mar tafsiiq iyo tabdiic baa ka yimaada mar takfiir buu noqdaa oo kufri baa ka ka imaada saasaa loo kala qaadi laakiin ninka caalimka ee mujtahidka ah khati'iisu waxa weeyaan waxaa la leeyahay uun adeer daliilkii waad khilaaftay oo qaadan mayno ra'yigaaga waad waafaqday oo kaagaa xoog badanoo waanu qaadan amaa intaa wixii ka siyaadsan in la gaalaysiiyo ama lagu xadgudbo maya markaasuu wuxuu keenay shekhuislam ibn taymiya wuxuu yidhi walaysa kullu man yutraku bacdu kalaamihi likhaطa'in akhta'ahu yukafar walaa yufasaq bal walaa ya'ham maxaa yeele faina allaha tacala qaala fi ducaaءi اlmu'miniin rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na ilaahu ha noo qabanin haddii aanu halmaanno ama aanu gafnoon ismoodsiinno axiixa waxaa ku yimid waa saxiixu muslimin inuu rabbi ducada muslimiinta ka aqbalay oo yidhi qad facaltu waan idinka yeelay ah, wixii marka khata ku yimaado nin caalimoo ijtihaaday nin culimooo ismoodsiiyo masale si ka noqotay in la yidhaahdo adeer waad gaalowday arrintaa iyadii iyaduna ma aha manhajkii ahlusunna waljamaca waa khaldanta ayb saas daraaddeed culimmada oo la tacniyo ama la duro ama la gaalaysiiyo ama hadaf laga dhigto ama dadka lagu salido ama dhiiggooda la bannayso ama lagu jeesjeeso arrintaasi nasacaadka iyo sifaadkii khawaarijta weeye waa in laga digtoonaado maxaa yeelay dhibaatada ka dhalan kartaa aada u ballaaran duridda culimmada waxaa ka dhalan karta sharcigii oo la duray maxaa le iyagiibaa xambaarsan markaad ayagii aad yani waxa way aada wasakhayso waxay xambaarsan yihiin see loo qaadanay soo dadku ka tegi maayaan waxaa ka dhalanaya inaan cilmigoodii lagu intifaacin oo in badanoo wax magarada ay yidhahdaan soo kii la gaalaysiiyey ma warda gaalaysiintu ma bay ahayd soo kii uu hebel wax ka sheegay ma warde ma saxsan waayaha waa la sheegsheegahay inbuu kaga bixi adeerkaas waxba ka qaadan mayno websaydyada lagu qoray waaya waryaa baasoo ku qoray tala allah danba kama leh musiibo weyn wey marka waa musiibo weyn waxay dan u tahay duridda iyo wax ka sheegidda iyo dhaleecaynta iyo kujeesjeeska culimmada muslimiinta dan uma ahe cadowga muslimiintay dan u tahay mukhaad ninkii ogna oo lagu shaqaysanayana uu fulinayo ninkii muqafal ahoo isagu iska niyad fiican oo iska xamaasaysan laakiin ogaan la-aan uu ugu dhacayo arrin khatar ah oo mukhaad ah oo lisaalixi lkufaar waay cadowga muslimka iyo diinta islaamka cadowgiisabay dan u tahay hal su-aala isweydii haddii culimmada ummadda inta la jarxiyo oo afka lagu qalo oo la gaalaysiiyo oo ummadda laga reebo billaahi calaykum yaa lagu bedelaya bal adigu su-aashaa isweydiiye yaa booskooda la geynayaa oo ummadda bosishinkaa u istaagaya so aniga halis sooma waxaasoo dhan baa ka dhalan intaad majaalista culimmada marka lagu cunayo fadhiisato qosol oo marxabee hawlkuu taalla wa ya ilaa heer waxay marayaan dhallinyarada qaar ka mid a ah. ay yidhaahdaan kibaaru culamaai sunna ha laysku qarxiyo majlis majaalista ka mid a ah, oo ay rag fadhiyeen baa waxaa la keenay masalada ee muxuu ahaayey waa magaalada nairobi iyo muxuu ahay dhallinyaradeedan xoogaa iska xamaasaysa waxaa la keenay masalada ah ruuxa isqarxiyey gaala isku qarxiyey ma muntaxir naftiisa dilayba mise waa shahiid masaladii haddii la keenay baa wuxuu keenay ra'yiga sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah oo wuxuu ku tegoo qabay in uu yahay ruux isdilay masaladu waa masale khilaafiya laakiin ra'yigaasuu sheekhu qabay ninbaa marka ra'yigii sheekha keeno wuxuu yidhi sheekh ibnu cuthaymiin baa sidan yidhi mid meesha fadhiya wuxuu yidhi isaga laftiisa laysku qarxin lahaa isaga laftiisaa laysku qarxin lahaa meeshay wax marayaan waa halkaa masaladu masale sahlan maaha ciyaarna maaha ciyaar maaha inxiraafku meeshuu marayo waa meel malaha xataa waayahanba inuusan gaadhinba marka marka laga hadlayo arrimaha noocan oo kale ah dad badan baa waxay u haystaan inay tahay war dadka maxaa loo faduulinahayoo loo maagmaagahaya dadka maxaa loo maagmaagahaya war dadku hadday culimmadii maagaan oy ummaddii dhiiggeeda bannaystaan oy cirdigeeda bannaystaan oyna waxba u hambaynin hal la daayo sax maa diin baa dumi oo ummad baa dumi oo aakharaa dumi oo halis baa la geli sidaas daraaddeed waa in arrinta noocaasoo kalea laga hortago kii ku khaldamayna ha ka toobadkeeno haddii ilaahay toobad waafajiyo ummadda inta kalena waa in la yidhah war iska jira meeshaas waa dab lagu daadanahaye iska jira waxaa ka mid ah sifaadkii ay caanka ku ahaayeen khawaarijtu sifaadka waxaa ka mid a ah khawaarijta ay caanka ku ahaayeen waxa la yidhaahdo alcujbu waalguruuru wاltacaalum cala اlculamaa wاltacaalum wاltacaali cala اlculamaa xatى zacmuu anahum aclam min fuqahaaءi الصaxaabة kacaliyin wabni cabaasin wagayrihim waxaa ka mid ahaa usuushooda inay iscajabiyeen waxaan dhihi jiraa sifaadkooda inay iscajabiyaan ooy culimo iska dhigaan oy culimmada iska sarraysiiyaan oo ay sheegtaan culimmada raasiqiinta iyo fuqahadii saxaabada iyo nin walba iyo kuwa hadda joogaba inay iyagu ka aqoon badan yihiin saan soo sheegnay bal inay rumaysnaayeen inay ka diinroon yihiin waxaan ayaga ahaynna inuusan daacad ahayn ikhlaas ahayn diinta inuusan daacad u ahayn diinta inuusan u shaqaynaynin diinta inuusan nafta u huraynin waxaan ayaga ahayni inuu khaldan yahay waa masalada la yidhaahdo cujbiga iyo quruurka caan bay ku ahayd sifaadkooda waay waxaa inoogu filan masalada iyadaa daliil halkaa waxaa ka dhashay marka intay culimmadii ka tageenoo fuqahaau saxaaba iyo culimmadii taariikhda soo maraya kuwa maanta joogaba inta laga tago in dad yaryar oon aqoon lahayn oo qaar ka mid a xataa abjadiyaadka cilmigu uusan u baxsanayn inta madax diineed iyo sheekhyo laga dhigo madaoo magacooda kor loo soo saaro la buunbuuniyo in la yidhaahdo marka annaga kuwaasaa shuyuukhnu ah haaulaai culamaauna wa shuyuukhuna warheedhehedda midkaad adigu soo saarata ma ahee ninka culimmada ah inuu culimo noqdo culimonimadu loo ictiraafo see lagu gartaa ma urur baa soo saarta oo intuu muxuu ahaayey miis ku soo istaajiyo ama telefishinka hor keena yidhahdo war ninkan waa sheekh hala raaco mise masaladu si kaley ku timaadaa culimmadu marka huruurka iyo iscajabintu waa sifaadkooday ka mid tahay masalada insha allahu tacaala muxaadaro kale taa io xaqiidan haddii tan aan ka baxo wakhtina aan u helo oo ku saabsan yaa culimo ah say culimmadu ku yimaadaan ilaa wixii waa isku dhex yaaceen wixii isku dhex yaacay sooma waaba la kala garan la'yahayba arrintii isku dhex yaacday ninkii maalin meel ku yara qorqora ama kitaab wax ka soo yara guurguuriya ama laba beri telefishinka lagu arkaba waxaa leeya wallahi waa shiiqiba ama waxoogaa wax isku yara hagaajin karoo muxaadaro xamaasaysan jeedin kara khalaas waa sheekh hebel baa laleeyahy maalinta dambena nawaasiisha ugu daranee ummadda haysatu fatwo ka bixinaya maalin dambana waa rasi buu noqonaya min ru'uusi ilcilmi oo la taabacsan yahay way qasantay marka masaaibta waaweyn muslimiintaas intay ka mid tahay masalada insha allahu tacala haddii ilaa ii qadaro mar kaleetaan jeclahay inaan eh, aan ka hadlo haddii alle nimankaa marka musiibada ku dhacday cudurka quruurka ku dhacay isla weynanka daliilkiisu waxa weeye xadiidkaynu soo marray baad garanaysaan dulkhuwaysira soo garan nabiga muxuu ku yidhi ittaqi illaaha ya muxamed icdil fa inaka lam tacdil ninka isu haysta inuu nebi maxamedba ka quman yahay ka hor adiga maxaa kalood ka sugi nebi maxamedow waad khaldanta annagaa kaa quman sida aniga la tahay baa kaa quruxsan ya ma ninkaasaa cid kale u daahi iscajabin waay anas ibnu maalik radia allahu tacaala canhu waxaa ka sugan waxaa la ii sheegay buu yidhi oo nbiga wuxuu nabiga ka warinaya sal ly slam inuu nebigu yidhi yakhruju fiikum aw yakuunu fiikum qowmun yatacabaduun waxaa dhexdiinna imaan doono soo bixi doona dad aada u cibaadaysanaya oo cibaado badan dad cibaado badan oo aada u cibaadaysanaya o wayatadayanuun wayatadayanuun wa fii riwaayatin wayadabuun cibaadadana aada u daa'imaya oo cibaadadoodu aada u badan taha imaan doona wuxuu nebigu sal lay slam xataa yucjibuukum wa tucjibuhum anfusuhum yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min aramiy idinka markaad aragtaan say u dhaqmayaan iyo cibaadadoodii iyo acmaashooda iyo way idin cajabin war soom badanaa salaad badanaa oo geesiisanaa oo jihaadka oo acmaasha oo qur-aan akhris badanaa way idin cajabin ayaguna naftooda way cajabin buu nebigu sal lay waslam dadku uun ma cajabinaya iyaga laftooda waa iscajabinahayaan waa isu bogayaan oo yaa inaga quman yaa inaga muxuu ahay inaga inaga toosan yaa inaga caqiido fiican yaa inaga aqoon badan ya ya ya markaasay ku tagtay xadiiskaasi diintay ka baxayaan buu nabg sal ly wasalam sida leebku uga baxo meesha lagu tuuray waa khawaarijtii waay waxaa soo saaray xadiidka axmed ibn abi caasim fi sunna sheekh albani baa saxiixiyey sidoo kale waxaa saxiixinaya sheekh muqbil milhaadi calaa shari shaykhayn abu yacla baa soo saaray sheekh albaanina sanadkiisa calaa shari muslim buu ku saxiixinaya waa sanadka abu yacla baan ka hadlay aarkana sidoo kale kutusaya aarkan baa kutusaya khawaarijta iyo say isula qumanaayeen nin la yidhaahdo saciid ibnu jamhaan sida kitaabka saasay ugu qoranta wuxuu yidhi kunaa nuqaatilu khawaarija wahum min dalika shad wanaxnu min hada shad khawaarij baan la dagaalamaynay buuri wediga webiga dhanka kale ka joogeen annaguna dhankanaan ka joognay buuri fatanaadaynaa fanaadaynaa dheh nin marka ninka cabdullaahi bni abi awfa saxaabiga la yidhaahdo nin uu addoon u ahaan jiray ayaa xagga khawaarijta ku jira oo sayidkiisii uu yahay cabdulahi bn abi awfa ninkii baan u dhawaaqnay buu yidhi abu fayruus baa la dhaha abaa fayruus hee buu yidhi haadaa mawlaaka cabdullaahi bn abi awfa kani waa sayidkaagii cabdullaahi bni abi awfa oo nala socda markaasaa wuxuu yidhi nacam wuxuu yidhi nicma arajul low haajara alla muxuu nin fiican yahay buui hadduuse soo hijroon lahaa xagee u hijroona ya khawaarijtu usoo hijroona cabdullahi ibn abi awfa wuxuu yihi marka raggii buu weydiinaya wuxuu yihi maa yaquulu caduw ullah war cadowga ilaahay muxuu sheegayaa muxuu yidhi waxay dhaheen wuxuu yidhi nicma arajulu low haajar alla muxuu fiican yahay hadduu soo hijroon laha markaasaa wuxuu yidhi hijratun bacda hijratii maca rasuuli illahi sal alla alay wasalam ma markaa nebi maxamed la soo hijrooday ayaa hijro taa ka dambaysaan khawaariju hijrooni ya ninkan waa muhaajiri waay ma hijradii nebi maxamed kadib baan khawaarij hijroon cajiib waay markaasaa wuxuu yidhi nabigaan maqlay sal ly slam oo dhahaya tuubaa liman qatalahum aw qataluuhu tuubaa liman qatalahum aw qataluuhu janno waxaa iska leh nin ay dileen ama iyaga laayey janno waxaa iska leh nin ay dileen ama iyaga laayey xadiidka axmed ibn abi caasim baa soo saaray lalakaai iyo keyrkoodba albaanina sanadkiisa wuu taxsiininaya amil wuxuuwaxaan dhihi lahaa mubarid kaamilkiisa waxaa ku yimid cali bn abi aalibin radi allahu tacala canhu ardaa nin khawaarijta ka mida ah buu seef ku dhuftay seef buu ku dhuftay markaasaa wuxuu yidhi ninkii khaarijiga ahaa xabada arawxu ila aljanna seeftii markay ku dhacday alla wanaagsanaa aadidda aan jannada aadahayo war jannadaad aadi maxayt jannadii xataa waa isu hayaan nimankan meeshuu quruurka iyo cujbigu ka gaadhsiiyey jannadoodu waa meel ool garantii waaye hadal ma leh xabada alrawxu ila aljanna buuhi cabdulaahi ibni wahbin raasibi oo odaygooda ahaa khawaarijta ayaa markaa wuxuu ku yidhi maa adrii ila aljannati am ila annaar ma garanayo buuhi janno inaad u socoto iyo naar inaad u socoto mid maqlahayo marka khawaarijtii ka mida oo hadalkaa maqlaya odaygoodiibaa sidaa yidhi odayga hadalkiisuu maqlahay markaasu wuxuu ku yidhi ninku waa reer bani sacad farwat bnu nawfalin ashjaci baa la yidhaahdaa markaasaa wuxuu yidhi innamaa xadartu ikhtiraaran bi anugu meesha waxa i keenay boon dagaalka uga soo qayb galayba kanaan ku kadsoomay buuhi wa araahu qad shakka haddana waxaaba ii muuqataba inuu shaki ka galay ninkii dhintay inuu jannada gelayo war meel janno in la gelaya shakiba igaga jiro fancazala bijamaacatihi min asxaabi waaba la goostayba koox buu la goostay meel aan janno lagu gelayn adeer oo janno garantiya ah ayna oolin ma jooghayabu waadna khaladeen oo waxaad nagu dhahdeen jannadu waa waa waa orod durdur aad ku gelaysaan haddaabaad hadda leedahay janno inuu aadiyo naar inuu aadi anugu garan maayo hadaniya waadna khaladaye waa iska tegaynaa buui koox buu kaxaystoo la goosta waxaad garanaysaa markaa meeshay ka joogtay iyo meeshay isla joogeen iscajabinta cudurkaasi oo inaad iscajabisa ah waa kibir kibirku asal u yahay sidaas daraaddeed dunuubta la galo kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay dad badan buu ku dhacaa laakiin istaxkama fi lkhawaarij laakiin dad dalabatulcilmiga ah buu ku dhacaa dad iska caama buu ku dhacaa dad culimoa ah buu ku dhacaa oo ahlu sunnaha ah cujbigu waa dhacaa waa sifaad dadka qaarkood ay galaan waay in ka maranayba iska yartaaba laakiin khawaarijta tooda laga hadlayo wuu ku dhammaystirmay istikaam buu qaatay sifadu istikaam bay qaaatay manaa taasaa laga wadaa waxaana jira xadiis nabigu sal ly slam uu leeyahay low lam takunuu tudnibuun laiftu calaykum maa huwa akbaru min dalika haddaydan dembaabi lahayn waxaan idinka baqi lahaa wax dembigaba ka weyn oo muxuu yahy alujba alujba buu nabig sal lay slm iscajabinta in cilmigaaga ku cajabiyo camalkaaga ku cajabiyo adugun isu haysata inaad saxsanta ummadda inteeda kalena khaldan tahay musiibo ka weynoo ruux ku dhacda ma jiro musiibo kugu habsata diintaadana ku dhacda waa taas waxaa la doonayaa wax kastoo tahayba inaad haddana istiraahdo isu cabsato soo ma fuqahaau saxaaba muhaajiriintii cumar ibnu khaaab abubakar raggii ka dambeeyey baa lafahooda u baqi jiray soo ma adigana waxaad leedahay janno garantiyan anugu haysta horey baan jannada ka gelay waa midda keentay in uu wiilka dhallinyaradii ihi isagoo dhiigga muslimiinta ku qabaystay uu aakhare sii aado mid baa khaldayoo wuxuu ku yidhi haddaad kuwaa isku qarxiso jannadaadu waxa weeyaan intaad nafta kaa baxaysaaba kaaga laaba wiilkan yarkii wuxuu rumaysan yahay inuu janno gelayo fawra ay naftu ka baxdo muxuu ku nafbaxayaa dad muslimiin ah oo abriye ah dhiiggooda inuu qasto kadibna laxdadaaba ay naftu ka dhacdo isagoon towbad xataa jaanis u helin lenish leanna waxaa wada wiilka wuxuu rumaysan yahay jannadiisu inay garanti tahay hadduu shakiba ku jiro maba sameeyama arrintu marka khatartaasay leedahay cujbigaas weeye xadiidka isagaa waxaa soo saaray bazaar cuqayli ibnu cadi bayhaqi fi shucab qudaaci fii musnad shihaab sanadkiisa waxaa tajwiidiyey ama jayid ka dhigay hayami iyo mundiri sheekh albaanina wuxuu leeyahay xasan wey cala shaahid buu u keenay uu ku xoojinay ayb waxaan ku dhex jirnay sifaadkii khawaarijta iyo dadka ku saamubay sifaadkooda waxaa ka mid a ah, waxaa ku badan dadka aqoonta aan lahayn jahliga ayaa ku faafsan akar min hayrihim dadka kale waa kaga badan yihiin fiqiga diinta iyo fahamkeedu waa ku yaryahay cilmiga barashadiisu waa ku yaryahay mushkilada haysatana waxa weeyaan jahligaasaa wuxuu u geeyey inay qur-aankii si xun u fahmaan nusuustiina si xun u fahmaan meesheedii meelaan hayna ay saaraan saas daraaddeed mucdamkoodu waa dad aan aqoon lahayn bal in laga helo nin culimaa oo muctabar ah oo culim ummaddu u haysato inuu caalim yahay raasiq yahay in laga helayo waa naadir waxaad garanaysaan afarkii cabdilaahi bni cabaasen soo marnay waa kii dhihi jiray markuu la hadlayay waxaan idinka socdaa muhaajiriin iyo ansaar iyo ardadii nebiga sal alay waslam wuxuu ku yidhi walaysa fiikum minhum axad axad ayagii ka midana idinkuma jiro dad uun iska aqoon darro oo badankood uun la soo xareeyey bay u badnaayeen saasna wey taarikhda weligood waa saas xadiidka nebiguna waa tilmaamaya axaadiista khawaarijta ka hadlaysa nebigu wuxu uhi sl ly wasalam yakhruju fii aakhiri zamani qowmun axdaatu اlasnaani sufahaau اlaxlaami yaquuluuna min khayri qowli اlbariya yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawizu xanaajira qur-aankay akhriyaan laakiin halkaa uma dhaafsana maxaa laga wadaa halkaa uma dhaafsana qur-aanka way ku cibaadaystaan laakiin ma fahansanaan fiqhigii iyo fahmkii iyo cilmigii qur-aankaa ka maqan waa jaahiliin waay meel bay la martay marka ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay minhaaji sunnaha wuxuu ku leeyahay fahum juhaalun faaraquu sunnata waljamacata can jahlin waa wax magarad oo garasho la-aantaa waxaa u geystay inay sunnadiina khilaafaan oo diintii gara maraan jamaacada muslimiintana ka baxaan aqoon daraana arrintaa u geystay niyad xumo ma niyadoodu waa fiican tahay badankood waa dad dhallinyaro ahoo niyad fiican qasadkoodu ma xuma saas daraaddeed inta badan xagga qasadka loogama imaanin qasadkoodu diinta hagaajiya oo diinta u nusreeya oo diinta u gargaara oo meel gaadhsiiya oo cadowga ka qabta oo kanay leeyi laakiin niyadda wanaagsan keligeed kuguma filla soo saas maha ikhlaas iyo maxaa loo baahan yahay iyo itibaac labadaasi haddaynan iswadanin oo niyadda wanaagsan aadan raacinin camalkaagu inuu waafaqsan yahay dariiqadii sharciga iyo sunnada labadaa haddayna israacin niyadeedaa fiican waxba kuu tari mayso way niyad fiicnaayeen laakiin fahamkii iyo fiqidaraa ku dhacday halkaasay markaa nusuustii la martay ilaa sidaan u tegi doonno ay naar ku galeen inay aqoon darra haysay oo fiqidara haysay waxaad ka garan kartaa qisadii dilkhuwaysira dib ugu laabta ninka nebiga ku yidhi ilaahay ka baq ma cilmi iyo fiqi buu lahaa ya hadduu cilmi iyo fiqi leeyahay nebi maxamed oo ilaahay u waxyoonayo wixii ee ka dhacana la saxayo ilaahay ka baqad waa khaldantahay muusan dhehen maxaa u geeyey aqoon darra u geysa waxaad garan kartaan saxaabada ridwaan ullahi calayhim waxay kula dagaalameen oo ay ku inkireen waxay ahayd mas'aladii taxkiimka ee balaayadooduba ka bilaabatay soo maa mas'alada taxkiimkuna ma sax bay ahayd mise khalad bay ahayd ya sax bay ahayd dhiigga muslimiinta in la joojiyo la wada hadlo oo dad garsoorayaal iyo guddi loo saaro oo dhiigga muslimiinta sidii loo joojin laha laga shaqeeyo masale saxay ahayd soo saas maaha inay sax ahayd maxaad ku garanaysaa inay sax ahayd nebigaa wuxuu yidhi sal alay wasalam xadiidkii aan soo marnay ina bni haada sayid waa kuma waa xasan wiilkaygani waa sayid muxuu sayid ku noqday laba kooxood oo muslimiintaoo islaynayao ilaahay sababtiisa ku heshiisiin doonaa camalkii ninkii sabab u noqday uu sayidnimo ku qaatay baa iyaga agtooda gaalnimo ka ah sababtu maxay tahay ma garanaysaan marka maxaa u geeyey jahli iyo aqoon darro waay soo wado markii uu la dooday cali bni abi aalib oo munaadarada la sameeyey waa kuwii jawaab bixin waaya soo ma garanaysaan iska soo noqday markii cabdillaahi ibnu cabbaas isaguna munaadarada la galayna oo saddexdii masalooda haysteen ay ku dheganaayeenba uga jawaabayna ma wax jawaabaad ka maqasheen cilmi ma jira marka cilmi ma jirto aqoonna ma jirto musiibadoodu waa jahli jahligaasaa marka asal u ah faham xumo ay qur-aanka fahmeen faham xun oy fahmeen baa looga yimi sida uu leeyahay sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah inamaa hiya min suui fahmim lilqur'aan lam yaqsiduu mucaaradatahu laakin fahimuu minhu maa lam yadulla calayh fadannuu anahu yuujibu takfiira arbaabi dunuub qur-aanku si xun u fahmeen baa xaggaasaa laga soo galay laakiin qur-aanka ka hortaga oo diida oo radiya ma ahayn qasadkoodu laakiin si xun bay u fahmeen fahamkii xumaabaa marka khaladkoodu ka yimi ibnu xajar caleh raxmat isaguna macno noocaasoo kale u ley wuxuu le khawaarijtu markay xukumeen cidda ay iskhilaafsan yihiin ay gaalo yihiin oo dhiiggooda bannaysteen ahlu dimahna ay ka tageen warkaasuu u soo waday wuxuu yidhi yani wahadihi kulluhu min aahaari cibaadati aljuhaal aladiina lam tansharix suduuruhum binuuri اlcilm walam yatabasakuu bixablin wahiiqin minhu wakafaa ana ra'sahum radda calى rasuli lah sl ly slm amrahu wanasabahu ila اljawr nas'l اllaha asalaama wax magarad wa sidaasoo kale waxaa dhahaya lixaafid ibnu kaiir waxaa laysku waafaqsan yahay khawaarijtu inay aqoon darro ahaayeen wixii waxaa u geyna ay tahay aqoon darrada marka haddii aqoon darradu meesha ku badato culimadiina meesha ka baxdo maxaad sugi adiga ya diin aan cilmi iyo culimo hogaaminaynin jihaad aan cilmi iyo culimo hogaaminaynin siyaasad aan cilmi iyo culimo hogaaminaynin maxaad ka sugi adiga ya xagee buu ku geyna waa nin indhala oo nin indhala usha u hayo waay sida ibnuqayim caleh raxmatullah uu ku tilmaamay ah. adoo indhala hadduu mid ama kaa daran ama sidaadoo kalea usha kuu qabta ka warran bilaahi caleyka xaggee buu ku geynaa tilaabada ugu horraysaba god buu kaala dhici soo ma iyo meelaadan ka soo bixi karayn marka meel aan culimo aynan hawsheeda ku jirin oyna ka dhex muuqanin oyna diintii ku kontaroolaynin ayi camal ha noqdo fasaadkiisaa ka badan muxuu ahaayey maslaxadiisa waxbaa ka soo reeba waxaa ka mid a ah sifaatka lagu yaqaanay nimankaasi ku caanbaxeen duhuuru siima asaalixiina calayhim wa karat alcibaadati yacni dadka saalixiinta ee wanwanaagsan sifaadkooda inta badan ka muuqda astaamahooda cibaado fara badan soom fara badan salaad fara badan sujuud badan qur-aan akhris fara badan warac iyo xalaal miirasho yani waxa weye iska aan aan dawaabid lahayn run iyo zuhdi iyo adayg iyo diintoo lagu adkaada iyo waxaana waa sifaadkood waa kaan soo marnayo xaadiis fara badane nebigu ku yidhi sal lay slam laysa qiraa'atukum ilaa qiraa'atihim bishay walaa salaatukum ilaa salaatihim bishay walaa siyaamukum ilaa siyaamihim bishay akhrintiinna qur-aanka aad akhriyaysaan tooda marka la garab dhigo tiinna waxba maaha soonkooda tii kiinna marka la garab dhigo waxba maaha kiinna salaadooda tiinna marka la garab dhigo tiinna waxba maaha yaa lala hadlaya ma innaga innaga isgegelgelabka miyuu nabigu ka hadlaya maya waa saxaabadii wey afdalu hadihi اlumma wa aclamhum biاllah wa atqaahum wa akaruhum cibaada qoladaasuu nebigu wuxuu leeyahay haddaad garab dhigtaan tooda ma gaari kartaan innaga xaggeen joognaa marka aad bay u cibaado badnaayeen ood garanaysaan waa inagii soo marnay xataa eh, isxaaq ibnu rahawiya wuxuu wariyey ibn abi shayba eh, sidoo kale xadii uu sanadkiisa ibn xajar saxiixinayo fi lmaalib alcaaliya ziyaado wuxuu ku darayaa nebigu inuu yidhi laa tarawna jihaadakum ilaa jihaadihim bishay dagaalkooda iyo kiinna markaad isgarab dhigtaan kiinnu waxba ma ah dagaalkooda ma gaari kartaan iyo iyo geesinimada iyo adayga maba gaari kartaan nimankaa noocaasa ah waa kan soo marnayo cabdullahi bni cabaas markuu u tegey ee uu sifaynahayay sooma xusuusataan sifadiis sifayntuu sifey muxuu ku sifeeyey waxaan u tegey buui weligay dad aanan arag wax ka adadagoo adagoo ka dadaal badan ijtihaadkoodu wuxuu yidhi wejigoodu waa isbedelay sujuudda iyo cibaadada wejigoodu waa isbedelay lugahooda iyo gacmahooduna waxay noqdeen sida neefka geela ah jilibkiisoo kale adeegkii iyo qallafsanaantii haragga fuulay riwaayo kale waxay tilmaamaysaa oo jundub alasdi warinaya wuxuu leeyahay markaanu saldhigooda tagnay faidaa lahum dawiyun ka dawiyi naxli min qiraa'atihim alqur'aan markaanu meeshii saldhigoodii tagnay oon ku dhowaanay qur-aanka ay akrinayaan hugunka ka baxaya baabaays bule aada shini degtay adu ma taqaana masaajidkeenna marka salaada subax laga baxo dadku qur-aanka akrinayaan xaggaasoo kale markaad istaagto waxaa ka baxaya hugun war meesha ka guuxay nimankani marka mucaskarkaiyo saldhigga dhan waa wax qur-aan akrinaya qur-aan baa isku dhacahay say qur-aanka u akrinayaan war nimanka salaaxaas iyo daahirkaasi waa ka muuqda laakiin musiibadu xaggee kaga dhacday waynu soo sheegnay sooma khawaarijta ijtihaadkooda iyo cibaadadooda saxaabadu ma aynan gaari karaynin daahirka marka la fiiriyo nabiga xadiistay ku caddahay ibnu taymiya istiqaamadu hadalkaa ku leeyahay sidaas daraaddeed waxaase meesha taalla salaada iyo soonkaa iyo cibaadadaa faraha badane maxay u anfici weyde ya waxaan u tegi doonnaa inay naarta eydooda yihiin waxaynu tegi doonnaa inay khalqiga ilaahay ugu shar badan yihiin dhulka korkiisa dad lagu laayo inay iyagu ugu mudan yihiin waxaan u tegi doonnaa ciddii laysa inay janno ku gele iyaguna naar galayaan salaadan iyo soonkan iyo cibaadaadkan iyo war waxani xaggay mareen soo wixii uun janno lagu geli lahaa maa bal su-aashaa isweydii xaggee wax ka hallaabeen waxay wax ka hallaabeen manhajkaa ka khaldamay haddii dariiqu kaa khaldamo oo usuushu kaa khaldanto oo manhajku kaa khaldamana wax badanood samaynayso naar baad ku geli waxaan ka wadaa sabab u noqon maayo inaad naarta ka badbaadto dhegaysta wax badan u qabanin xadiid waxaa jira abubakar uu warinayo wuxuu leeyahay nabiga sal lay waslam wuxuu soo maray nin sujuudsan nebiguna markaa salaaddu usii socdaa salaaddii markuu nebigu dhamay sal lay waslam oo uu salaaddii ka soo noqday ninkiioo sujuudsan buu u yimid sidii u sujuudsan nabigu waa istaagay sal lay waslam markaasuu wuxuu yidhi man yaqtulu haada warkan yaa dila saxaabadiisii waay markuu sii marayoo masaajidka u socdayna wuu sujuudsanaa markuu soo noqdo salaaddii soo dhammaeyna weli sujuuddii buu ku jiraa nabigu wuxuu yidhi war yaa kan kan yaa khaarijiyoo dila ninbaa istaagay markaasuu dhudhummada faytay gacantuu faytay gufayday waa isdiyaariyey seeftiibu galka kala baxay wuu ruxay ku dhufuu is yidhi naftaa siin weyday war ma nin sujuudsan saxaabada ridwaan ullaahi calayhim dhiigga say isaga ilaalin jireen u fiirso masalada fiqigeeda u fiirso nin nebigu amray dila oo uu diyaar garoobay oo xilka la wareegay oo seeftii la baxay ayuu markuu seeftii qaaday buu war minin sujuudsan baa dili waa ka soo booday markaasuu wuxuu yidhi yaa nabiy allah biabii anta wa ummii kayfa aqtulu rajulan saajidan yashhadu an laa ilaaha ila allah waannaka muxammadun cabduhu rasuuluh rasuul ilaahay seen u dilaa nin sujuudsan oo qiraya cid xaq lagu caabuday inaysan jirin alla mooye adiguna inaad maxamed rasuulka ilaahay inaad tahay qiraya shahaadateynka qiraya haddana sujuudsan seen ku dilaa nabigu wuxuu yidhi sal lay slam iska fadhiiso iska fadhiisa alle mid kaluu yidhi haddana man yaqtulu haada waryaa dila yaa kaloo xilkaa qabta ninkaasi qaban waaye nin kalaa soo booday anaa qaban buud haya ku dhaqaaji ninkiina waa soo booday oo gacmuhu faytay oo waa diyaar garoobay oo seeftiibuu qaatay oo galkuu ka saaray oo waa ruxatay gacantiisiiyo markuu ku dhufaysiini ayuu ka soo booday naftaa siin weyday ma ruux sujuudsan ya leanna maxaa la baray saxaabada waxaa la baray inuu nebigu yidhi sal ly slam dadka tukanaya halaynina xataa wax kale iska dhaaf magaalo duulaan lagu ahaa haddii aadaan ka baxo oo aadaan laga maqlo ha weerarina hadda gaalaa meesha gaalaa lagu duulahay markii la rabay in weerar lagu gaaciyo baa magaaladii aadaan laga maqlay dadkii inay islaameen baa dheci karta muslimiin baa lagu dhex dili kara oo ha weerarina taasaa la baray ninkii waa iska soo laabtay wuxuu rasuul ilaahay ow seen u dilaa nin sujuudsan oo qiraya cid xaq lagu caabudayo inaysan jirin allah mooye adiguna inaad rasuulkiisii tahay seen ku dili karaa nabigu sal lay slam wuxuu yidhi bal iska adiguna iska dah xadiiskan riwaayadiisan hadda aan wado labadaa markay sheegtay baa nabigu wuxu yidhi sal lay waslam waladii nafsii biyadihi low qataltumuuhu lakaana wala fitnatin waakhiraha ilaahay baan ku dhaartay naftaydu gacantiisa ku jirtay haddaad dili lahaydeen fitno bilowgeed iyo dhammaadkeed buu noqon lahaa musiibo soo socoto ayuu bilowna u noqon lahaa dhammaadna u noqon lahaa saasuu nabigu ku yidhi sal alay waslam axmed baa soo saaray ibn abi caasim fi sunna sanadkana waxaa saxiixinaya sheekh albani waxaa jirta riwaayo kale oo tacyiininaysa raggaa xilka loo diray oo midka hore ka dhigaysa inuu ahaa abubakar ka labaadna uu ahaa cumar markii saddexaadna inuu nebigu cali u diray cali markuu tegeyna uu meeshiiba ninkii ka waayay riwaayada axmed baa warinaya sanadkeeduna waa daciif min xadiii abi saciid laakiin tan hadda intan aan sheegnay ayuu xadiidku ku sugan yahay qaarna shaahid bay isaga dhigayeen labada riwaya isku oojinaya maqsuudku muxuu yahay marka maqsuudku wuxuu yahay nimankaasi cibaadada faraha badan iyo sujuuddan iyo salaadan iyo waxani waxay waxba ugu tari weydeen waxna looga soo qaadi waayo sababtu waxa weeye caqiide ahaan iyo mabda ahaan bay u fasaadeen kadibna waxaa ka dhashay inay dhib weyn geysteen halkaa waxaa maray marka cibaadaadkoodi iyo daacad iyo salaaxii guud in uusan wax badan qabanin arrintaa faa'iidaynu ka helaynaa marka faa'iidaan ka helayna ka soo baxaysa waxay tahay ninna salaadiisa badan iyo soonkiisa badan iyo dagaalkiisa badan iyo geesinimadiisa iyo aftahanimadiisa iyaysan ku khaldin ha ku gadsoomin ilaa aada hubsato ood ogaato dariiqa iyo manhajka uu hayaaye kii kitaabka iyo sunnada ma yahay waa camal badan yahay waa cibaado badan yahay waa khayr badan yahay ha kadsoomin hana ku qaldamin hana ku raacin intaasi kuma filla inaad ruuxa ku qanacdo waxaa ku tusaya axaadiistaas alimaam alajuri fi shariica buu wuxuu leeyay hadal qiimo badan buu ku leeyay wuxuu leeyahay falaa yanbagii liman ra'aa ijtihaada khaarijiyin qad kharaja cala imaamin cadlin cadlan kana alimaamu aw jaa'iran fakharaja wajamaca jamacata wasalla sayfahu waاstaxalla qitaala almuslimiin falaa yanbagii lahu an yakhtara biqira'atihi lilqur'an wla bطuuli qiyaamihi fi الصلاة walaa bidawaami siyaamihi walaa bixusni alfaadihi fi lcilmi ma habboona buu leeyahay ruux haddaad aragto mid khaariji ahoo afkaarta khawaarijta wato dadaal fara badan haya oo ku baxay imaam nin madaxoo muslimiintu caadil ah ama jaa'irba ah oo intuu koox urursaday dagaal ku qaadoo seef ula baxay dhiiggii muslimiintana bannaystay haddaad aragto ma habboona ka noocaasoo kalea inaad ku kadsoonto qur-aan akhriskiisa faraha badan istaagiisa dheer iyo salaada faraha badan soonkiisa uu daa'imayo inaad ku kadsoonto maaha markuu cilmiga ka hadlayo aftahanimadiisa iyo alfaadiisa quruxsan ha ku kadsoomi maxaa yeelay idaa kaana madhabuhu madhab alkhawaarij mar hadduu dariiqa nimankaa qabsado aftahanimadiisii wuxuu sheegaya inayna ku khaldin salaaxiisa guudna ku kadsoomin iyo daahirka markaasuu wuxuu sheegay axaadiis fara badan oo noocaasa in nabiga laga wariyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah sifaadkooda waxaa ka mid a ah surcatu taqallub waاkhtilaafu alra'yi wa tagyiirih gadgadoonkoodaa fara badan isbeddelkoodaa fara badan maalin meel bay joogaan meel kale haddana joogaan ilaa wixii waa xamaas aan cilmi iyo fiqi ku salaysnayn sidaas daraaddeed waxaa badan iyaga laftoodu inay iskhilaafaanoo isku dhacaan inay kooxo kala noqdaan markay kooxo noqdaanna labadii shalay wada socotay baa isgaalaysiinayso dhiiggooda banaysanaysa saas way macnaa ma aha uun iyaga gaala inay uun dadkaa khilaafsan iyo muslimiinta uun ku salidan yihin xataa iyagaa kala jabi ilan madhabkana fikirkana wuxuu yahay fikir aan aqbali karaynin in la khilaafo mar hadduusan aqbali kalaynin in la khilaafo iyadoo la khilaafsan yahay la wada joogo wuxuu leeyahay ninkii iskhilaafay waa gaal oo hadduu shalay kaa tirsanaana xataa hadduu iga tirsanaa maalinku iga tago waa gaal dhiiggiisuna waa bannaanya madhabkoodu saas ah way kala jabeen maalan haddaan tusaalayaal ka bixinno nimankii hore muxakimada ahaa ee cali la dagaalamay markay kala carareen oo wakhti joogeen waxaa soo baxay niman la yidhaahdo azariqa oo naafic ibn alasraq nin la yidhaahdo uu samaystay oo beeco la galay khawaarijta marka laysku daro kooxahooda waxay ahayd kooxdii ugu tiro badnayd uguna xoog badnayd taarikhda soo marta asaariqada nimankaasi waxay khilaafeen khawaarijta inteedii kale maxay ku khilaafeen ma taqaanaa masaa'il markaad fiiriso aada la yaabiba ilan fiqi ma jireen raggii shalay ay safka ku wada jireenee wada dagaalamayeen isku kooxda ahaayeen maanta koox kaley ka samaysteen ayb maxay kaga baxeen waxay kaga baxeen waxay yidhaahdeen ninkiina khilaafa oo ummadda ka mida waa mushrik qoladii horena waxay qabeen war waa kaafira mushrik maaha waa kaafir baad leedihin soo maah ee mushrik ma qabtaan idinkaaba mushrikiina ayib masalo labaad waxaa jira niman la yidhahda alqacada alqacada waxa la yidhahdaa waa khawaarijta aan bixin oon dagaalamin oon furinta tegin laakiin magaalooyinka iska joogto afkaartii qabta qacaddaa la yidhaahda waa nimanka dagaal ka fadhiistay qaacidiinta wa nimankaa qacadadee dagaalka aan aadinna way isku khilaafeen oo qoladii hore waxay qabeen qaar ka mid a war nimankaasi fikirkeenna maadaama ay qabaan iyaynaan gaalaysiinin naafic ibnu asraq wuxuu yidhi ninkii aan dagaalka imaanin oo khaarijiyo magaalada ku hadhaay waa mushri dagaalka soo gal soo hijrood haddaad soo hijroon weydo mushri baata qoladii hore isku khilaafeen wuxuu yidhi haddaabaad ila qaadan weydaanna idinkaaba mushrikiina waxaa kaloo isku khilaafeen oo uu keenay naafic ibnu asraqaasi wuxuu keenay ninkii kooxdeenna soo gelay waa in la imtixaano maaha inaad isaga soo biirto un soo ma xubinnimo markaad qaadanayso waa in imtixaan adag lagu mariyo imtixaankooda ma aha inta qalin iyo waraaq lagu dhihi wax qorqor in lagu dhihi way fududahay taas nin ay soo qabteen oo mukhaalifiintooda ka mid a ah, dadka iyaga khilaafsanee muslimiinta abay nin ka soo qabanaya adigii baa raba inaad xubin ka noqoto way kuu keenahayaan waxay ku leeyihin ninkan gowrac haddaad gowracdo hadda markaa warkaagu waa cadi kaarkii xubinnimadaa lagu siinaa markaa haddaad tidhaahdo waa muslim war muslimkan dili maayo nimayo dhiig geli maayo mushrik baa tahay adaabaa lagaa takhallusay qoladii hore waxay yidhaahdeen qoladii hore waxay yidhaahdeen war imtixaankani waa khaldan yahay ka daaya dadka oo ninkii fikirka ku qanxe imaanaya ha yimaado idinka laftiinna haddaad masaladaa nala qaadan weydaan imtixaanka gaalabaa tiim mushrikiin baa tiim soo ma jeed waxa laysku khilaafaya laysku gaalaysiinaya fiiri shalay waa la wada socday waa la wada dagaalamahayey hawl baa lagu wada jiray maanta markii laskhilaafayna iyagii baa nagta iska saara masaaisha aadka la yaab kale waxaa ka mid ah olaa ka goday qolaa ka go'day markaase iyaguna waxay sameeyeen qolada la yidhaahdo najdiyada annajdiya annajdiya waxa la yidhahdo yani waxa waxa waxay waxay la bambaayocodeen nin la yidhaahdo najdat bnu caamir alxanafi xaggay ugu tageen najdi bay ugu tageenoo baycay la galeen waa qoladii ka tagtay naafic ibnu asraqan qolo kalaa sii khilaaftay kooxay sii kala noqdeen qoladaa markay u tageen waxay yidhaahdeen naafic ibnu asraq waxaan ku haysannaa dadka magaalada magaalooyinka joogeen soo hijroonine khawaarijta abuu gaalaysiiyey naafic laftiisii baaba gaal ah intii fikirkiisa rumaysnaydna waa gaalo hadda shalay iyagaa la socday ogow naaficna qoladii ka horraysay isaguu gaalaysiiyey isagana xertiisii baa ka tagtay oo gaalaysiisay ilaa safka ugu dambaysa masaajidka xiniyaha la isjiidaya marka bal aduu kala baxa wax kala baxaya ma ah wax kala baxaya ninba ninkuu khilaafo waana gaalaysiinaya dhiiggiisana waa bannaysanaya waxyaalahay ku qabsadeen waxaa ka mid a oo ay ku inkireen isagii markay u tageen masaladaasaa ka mid ah waxay yidhaahdeen ninkii yidhaahda naafic ibnu asraq waa imaam beecadiisuna waa saxsantahay waa ninkii hore ogow waaba gaal isaguna arrimo fara badan ayay sidaa ku sameeyeen kadibna qolaa najdadii taa lafteeda qolaa iyagana kasii go'day saddex qolay sii kala noqdeen odaygoodii haddana qabsadeenoo waxay yidhaahdeen isaga laftiisii baaba gaaloobay war maxaad igu gaalayseen waxaad gaal ku tahay labadii ciidanoo midna badda maray oo badda ku duulay midna berriga marayoo ku duulay ayaad ciidankii berrigaad waxsiintii u badisay kii baddana wixii baad ku yaraysay gaal baaba tahay waxani marka wax caadiya maba ahaba mar alla markay sii kala jabaanba labadii wada socotaybaa iyaguna isa sii gaalaysiinaya waxaa ka mid a ah waxyaalahay ku gaalaysiiyeen dagaaladii ay ku jireen qaar ka mid a ah waxay ku soo qabsadeen gabadh ka mida cumaan ibni cafaan ku abtirsata ayay kusoo qabteen ninka la yidhahda cabdilmalik ibnu marwan baa marka waa boqorkii muslimiinta wuu la soo xidhiidho wuxu uhi war gabadhaasi niyo iisoo daa najdow gabadhaasi iisoo daa wuu yeelay oo gabadhii qolyihii saaxiibadii isagoo kala tashanin buu gabadhii sii daayay ma gabadh aan qabsannoon cadowga ka qabsanaad cadowga nagi u celisa gaal baaba tahayba waa cumaan ibnu cafaan gabdhihiisii wa ka tarmay waxaa ka sii daran najda wuxuu keenay wuxuu yidhi ninkii ijtihaadoo khaldama oo ijtihaadkiisa ku khaldama gaalaysiin maayo jahli baan ugu cudurdaari calaa tafsiilin fii dalik ma nin gaaloobay baad jahli ugu cudurdaari oo waa jaahil oo aqoon daraanan u gaalaysiinin baad dhihi adaaba gaala waa silsilad marka aan dhammaanayno haddaad uun qisadooda akridaan qosolkan baa kaa dhammaan war dadkani bini aadamkani say ahayn way sii socotayoo qolo la yidhaahdo safriyaa ka sii kocdayoo atbaac ziyaad nin la yidhahdo ziyaad ibnu asfar oo iyaguna sii qaybsamay baa jiro is sii gaalaysiiyey waxaasoo dhan marka muxuu ku imaanaya wuxuu ku imaanayaa jahliga quluwiga iyo xadgudubka cujbiga iyo iscajabinta ruuxa ku khilaafsanoo aadan wasanba u samayn oo ictibaar aadan siinin jadalka iyo dooda fara badanoo diin laga dhigto cilmi inaan la dalbin la fadhiisanin la raadinin kullu daalika asbaabteeda wa ruux markuu dood diin ka dhigto shaki male inuu lumayo maa dalla qawmun bacda hudan kaanuu calayhi ilaa uutuu ljadal xadiikii waxa weyaan axmed iyo tirmidi ay soo saareen min xadiii iyo min maaja waliba min xadiii abi umaama ee shekh albani taxsiinini ma jiro dad lumoo dariiqa ka lumo hanuun kadib luma ilaa hadday dhacdo waxaa la siiyaa dood dood baa looga dhigaa risiq looga dhigaa cumar bn cabdilcasiis sidoo kale waxaa ka sugan inuu yidhi man jacala diinahu qaradan lilkhusuumaat akara tanaqul ruuxii diintiisa uga dhiga hadaf doodda iyo muranka wuxuu badiyaa yani guurguuridda maalinba inuu meel tago limaada lanna diintiisu usus kuma salaysnee maalinba ninkii muran badan baa ka haysta ma maanta sheekhiisii wuu ku qanacsanaa midbay ishelayaan wuu ka afbadinahayaa wuu ka raynhayaa wuxuu le alla kaa raayey baa sax wuu raacay maalinta dambe kiibaa ku kale kusoo baxaya ka aftahansan kiibaa dhulka lagu jiidahaya wuxuu le alla kanaa saxsan maalinba ninkii uun ninkii uun reeya oo aftahannimo iyo reemagaalnimo iyo laalaab ku reeya kaasuu isagu raacay marka akara tanaqul maalinba meel buu yaalla waxaasoo dhan waxaa keenaya bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasali allahuma waslm cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd ayuha alikhwat walakhawaat waa xalaqadii saddexaad fadhigii saddexaad ee muxaadaradii ku saabsanayd fikirka khawaarijta iyo sifaadkooda iyo kooxaha hadda jooga <clears throat> ee ku taafuray ama afkaartooda wax ka mida ku saamoobay waxaan ku talagashanayn inay caawa insha allahu tacaala noo dhammaanayso laakiin waxaad moodaa inay u baahan tahay inaan habeen dambana insha allahu tacaala ku darno oo xalaqada afraad aan ku gabagabayno isku dayno insha allahu tacaala waxaa inoo dambeeyey oon gudagallay bacdama markii hore aan ka soo hadallay taariikhda iyo xilliga iyo siday khawaariji ku timid kadibna aan ka hadalnay aan gudagallay mabaadi'dooda iyo afkaartooda iyo usuushooda wax ka mida ah inaan tilmaano sifaadkooda baan iyadana tilmaami doonaa waxaan xalay marka soo sheegnay laba arrimood oo muhima ah arinta koowaad oo mabda asaasiga ah